wuxuu leeyahay gaalnimo kastay ilxaad kasta raalli ka noqdaan xasan cali war samuucbaa marti leegay taa afkaagaan isku xidhay dowladda somalilanay salafiyiintu ku hoos nool yihiin gaalnimaday ku jirto noo sheeg adigu annagu muslimiin marku ogni madaxtooyada masaajid baa ku yaal saldhiga dhexe masaajid baa ku yaal dhakhtarka masaajid baa ku yaal wasaarada duulista hawada masaajid baa ku yaal xerada taraafiga masaajid baa ku yaal taliska ciidanka asluubta masaajid baa ku yaal emigrationka masaajid baa ku yaal somalilan meeshaa taabato masaajid baa ku yaale adigu gaalnimada inaad ku aragtay noo sheeg in aan marti kaaga nahay adigu ilxaadkaad aragtay noo waxaanu aragnaa inay ka raalli yihiin dowladda somalilan dadka ka tirsan askar ha noqdaan ama wasare ha noqdaane inay dacwa salafiya raalli ka yimi rabna annagu dacwa salafiya lagu faafiyaa kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka in la raaco oo sidii salafku u fahmeen loo fahmay ay ku baaqaan waxaanu iswaraysanay magaciisii waan naqay imake emigrationka somalilan ninka haystaan iswaraysanay maalin emigrationkaan tegey wuxuu igu yidhi dacwadaadu waa noocma waxaan ku idhi waxaa la yidhahdaa addacwatu asalafiya wuxuu igu yidhi dacwatu salafiya maxay tahay buu igu yidhi waxaan ku idhi waa magarashiga laftiisan joogay waxaan ku idhi dacwatu salafiya waxa weeyaan in la raaco kitaabkii ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo loo raaco siday u raaceen asxaabtii rasuulka iyo taabiciintii iyo atbaaci taabiciin saddexdii qarniye karaamada lahayd wuxuu igu yidhi oo yaa heli karaba kuwa maasha allah qof kastoo loo bandhigo salafiyada caqiidada ahlu uu ku qancaya uu la dhacaya maasha allah waxaan odhagnaa dad kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka oo loo fahmo siday salafku u fahmeen ku qanacsan banu aragnay annagu adigu halkeed ku aragtay dad ilxaad iyo kufri wada bal adigaa noo fasiri doona haye mee ma indian bayna koorbaa maxaakinta somalilan lagu xukumaa boqolkiiba boqol miyaa dadka somalilan ma dimuqraadiyiin baa way xalaasteen dimuqraadiyadda dimuqraadiyadda ma fahmaysaa dimuqraadiyaddu waa in shay kasta qofku xor u yahay khamrigu xalaal inuu noqdo dimuqraadiyaddu sheegaysaa dowladda somalilana khamrigu waa xaaraan ma banaana waa kootrabaan in khamriga lagaa quba iska daayo jeel baad mutaysanaysaa miskiin waxay aaminsan yihin dimuqraadiyiintu ninka iyo gabadhu inay isku mid yihiin dowladda somalilan lidakari milu xadin unfayayn bay ku socotaa oo dhaxalka maanta maxaakimta somalilan lagu qaybiyo yaa ku rag iyo dumar baa la siimaa mar walba xaaladaha rag iyo dumar dheeraadka leeyin waa la kala dheeraysiiye xaala isleeyinna waa la simaa idan dhaxalka xaalaadka qaarna simin xaalad qaarna sineen sidoo kale dowladda somalilan diinteeda asligii waa islaam diinta kiristanku xorriyad ma haysato somalilan gudaheeda diinta buuniisku xorriyad ma haysato yuhuuddina xorriyad ma haystaan waa xadhig haye dimuqraadiyaddu ma taasaa waxaan leeyahay jamaacat alictisaam waxaa ka mida mukhaalafaadkeeda annahum yujiizuuna altafaruqa waaltaxasub waxay banneeyaan muslimiintu inay kala tagaan iyo inay kooxa noqdaan bay banneeyaan caadadoodana saasaan lagu ogyahay in ku aragnaa haddaad aragti jamaacatu tabliiq iyo jamaacaadka soo raaca way barakeeyaan waxaanu shaykhulislaam ibnu taymiya uu ku sheegay majmuucfataawaha in muslimiintu ay ku kulmaan kitaabka ilaahay oo aanay kala tegin asal usuusha ahlusunna inay ka mid tahay waxaanay noqonayaan usuusha jamaacat alihtisaam uu ku tabdiiciyey sheekh cabdulkariim xafidahu llah wuxuu ihi shaykhulislaam ibnu taymiya wahada alaslu alcadiimu وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة wuxuu hi shekh ibnu taymiya asalkani waa asal weyn oo ah in kitaabka ilaahay lagu dhego oo aan la kala tegin waxaanuu ka mid yahay usuusha islaamka asalada usuusha islaamka ugu waaweyn waana waxay ku weynaatay dardaaranka ilahay kitaabkiisa ku dardaarmay iyo dhaleecayntu ilaahay dhaleeceeyey ka tagta ee ahlu kitaabka ah iyo wixii aan ahlu kitaabba ahayn waana dardaarankii weynaa ee rasuulku u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam meelo fara badan meelo gaara iyo meelo caam ahba wuxuu ku tilmaamay majmuuculfataawaha mujaladka labyo labaatanaad safxadda labiiyo labaatan ilaa saddexiyo labaatan hadal aad u qiimo badan oo mas'alada kala dhigdhigaya oo faahfaahinaya intaa waxaanu ga sii gudbayaa jamaacatlitisaam jamaaca imika bilaabantay maaha jamaacatlitihaad alislami baa la odhan jiray siday u dhex fadhiyaan kuwa maanta dhex fadhiya aw u dhex fadhiyeen weligoodba haddii la yidhahdo cali warsame haddii la yidhahdo cismaan laangare iyo haddii la yidhaahdo kuwa kale ee dhex laangaraynayaaba sidaasunbay u dhex laangaraynaya u dhex fadhiyeen culimmaduna way ka digeen xasan daahir weysigi keyrkiiba sheekh muqbil ibni haadi alwaadici waa la weydiiyey waxaa la weydiiye oo kale sheekh محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى شيخ محمد بن ناصر الدين الألباني بل وحو كتل مامي حسن داهر ويس أو جماعة رئيسها إنه يهي خارجي وحو فإنه هو من الخوارج حسن داهر أويس وحو كتر خوارج تبويري وحل ويدي شيخ مقبل عندنا جماعة يقال لها اتحاد الإسلامي الصومالي يتعاونون مع السرورية وجماعة الجهاد والإخوان المسلمين ويأخذون من المنتمين إليهم البيعة ويدعون بأنهم أهل السنة والجماعة سيدنا مكا وحسن على وقوم رئيسان أهل السنة السلفيين مرناي أيا وحل شيخ مقبل واحد شوكت جماعة الاتحاد جماعة الإرادة سروريين كي جهاديين كي إخوان كي لا تعاملان وحاني كقادان ضدك كبيرة بلن يبيعي كقادان وحاني شيكتان أهل السنينيين وحاني شيكني أن بالمثال يتضح المقال انتو ساليال شهد الله بكو عداداني واحد عضي وقت وقت يدا كمدا مسو تقوى دقنا سيدنا هذا tilmaamay waxa yimid nin markuu laydhahdo imika fitnoobo al-shabaabkau galay wuxuu igu yidhi waxaynu u tegaynaa inuu mooday markaa nin salafiya waxaynu u tegaynaa buu yidhi jamaacada culimmadeedii oo aynu balan iyo bayca la soo gelaynayo ina mari waan naqdiyey wakhtigeeda hadalkeeduna meelo kaluu ku xusan yahay oo aan ku qoray sidaa awgeed inay bayco qaadaan jamaacatul waa mid aanu shaki ku jirin waxaan yar akhriyi doonaa dhowr kelmadoodoo kooban hadalla uu ka yidhi ninka qoray kitaabka la ydhaahdo almaxaakim alislaamiya xaqiiqa wa manhaj صفحda صبحتبنaad wuxuu ku yidhi وkاna min نشhاaط hذiه الxaركة إلقاء duruuسi متنaوcaة في الأmاkن الcاamaة والhاaصة waxaa ka mida buu yidhi firfircoonidii iyo نaشhaaطkii ay xarakadani samaynaysay inay duruus kala duduwan meelo caam iyo meelo gaaraba ay ka akhriyeen ama ay ka akhriyaan وmin khiلaali tilka duruus kaanuu yurakizuuna calىa تafsiir القur'an duruustaa dhexdeeda waxay aad u ahmiyadda u saari jireen saaraan in laga dhigo khulaafaadka tarkiis saaraan tarkiiska waxay saaraan maantoo dhan tafsiirka lagu soo celinaya waxaan xasuustaa labadii kun iyo dheeraadkii ayaa maalin maalmaha ka mid ah masaajidka taqwi ismaanaangada ku dhameeyey tafsiirka markuu dhameeyey wuxuu yidhi sideetanadii baan soo bilaabay tafsiirka ilaa maantana waan dhigayey rag baa fadhiyey waxaan rabaa buu yidhi maanta inaan helo qof iga nasiya jinnaa wadaada ka dhacay masaajidkii qof baad sheegtaye wax allaaliy wax hadlaan la waayo kana siiya maanta igu dambaysa uu tafsiiran ka dhiga taqwa uu ka guuray kuwa kalena waa sidaas la mid ah dir saasay ii sheegeen si la mid ah isla sameeyay xaflad qabtay man xurima al xurima al qofka asalkiiyo seeskii laga xarimay cilmiga usuushiina waa laga xarimayaa ardaygii u dhigi maayo weligii usuul tafsiir usuushi tafsiirka tafsiirkana u dhigaya weligii u dhigi maayo luqadii carabigii naxwihii tafsiirkana u dhigaya weligii u dhigi maayo culum alxadiid isagii muxuu u dhigi tafsiirkana u dhigaya markaas waxaa laga yaabaa midba wuxuu ku tafsiirkan tagaayo wallaahi aad baa lagu soo faa'iidaystaa maya sunni abu daawud kan tagaa lagu dhigo masaajidka adiino si fiican lagu faa'iidaystaa haddaad tiraa xadiid akhri axaadiisida shaakhii ka midana markaasuu ku odhanaya man soo diyaarin iyo man fahmin oo waxaanad fahmin maxaad ka doontay wakhtigaa lagu soo qaadanaya waa nooc min alcaways waa lagu soo cawaynaya wuxuu tilmaamay wadaad kitaab qoray inay tafsiirka tarkiiska saaraan haye tafsiirka halkee laa suwar almutaxadisa can aljihaadi kaatawbati waalanfaali gaar ahaan suuradaha jihaadka ka warrama sida tawbiya anfaal wasiirati nabawiya iyo siirada nebiga wa bacd kutub tawxiidi ku tawxiidka qaar ka mida ah, bisifatin mujmalatin ka fatxi lmajiid sifaduu duubun baa loo dhigaya kitaab tawxiidkii tawxiidka ka mida ah. ah, wadaadkii ka bilaabay huudo kitaab tawxiidka wuxuu yidhi roobku haddo haddana wuxuu ka bilaabay masaajidka mutaamicii hore ka dambeeya abubashiir la idhaahdo aayaadka waa sidii markuu dhameeyey ee axaadiistii loo galay roobku hadda buu yidhi kitaab kastuu bilaabo wadaadka huda roobka u da'ayay roobnima labaatan roob hadday daana kitaab kadib looma soo celiyo falaa xawla walaa quwata ila bilah waxaa lay sheegayey oday inuu ku yidhi waar kutubtan waaweynee dadku aanay fahmayn intaad u dhigaysaan miyaad barataan wadadan salifiyiintu dadkiiba ku qabsadeen kitaab yaroo jeebada lagu qaato unbay dadka ula soo kala baxayn bui salifiyiintu kaayurma udhigayaan dadkiiba salifiin bay noqdeen marka kitaab kaayir idinkumaad gara buu yidhi intaad sidaytaan kitaab weynoo idinka laftiiniiba aanaydin fahmin wuxuu yidhi kamaa kaana lahum aydan ictimaadun kabiir waihtimaamun ba baaligun bikutubi sayd qutub sidaa ay u saareen haddana aad iyo aad juhd iyo dadaal badan ay ugu bixiyeen kutubta sayid qutub sida macaalimuariiq iyo wixii la mida ah. kutubta sayid qutub aad iyo aad baa loo ictimaadaa jamaacat lictisaamna kutubta sayid qudub baa saytay sayid qudub iyo axmed maxambal bay maseeyaan waxa dhacday labadii kun iyo labadii iyo kowdii mid ahayd ma xasuusteen horena malaa waan u soo naqliyey muxaadaro kale waxaa dhacday masjidka huda ayuu nin khadar badeed la yidhaahdaa muxaadaro ka galay muxaadaraduu ka galay wuxuu isbarberdhigayuu isku miisaamayey sayid qudub iyo axmed ibnu xambal falaa xawla walaa quwata ila bilah halkay kala jiraan ciidda iyo xidigu halkay kala jiraan waxay isu yihiin axmed ibnu xambal iyo sayid qudub ciid iyo xidigo sayidi qudub oo ku wasakhoobay tagfiirinta muslimiinta gaalaysiinta muslimiinta laynta muslimiinta xalaashiga dhiigga muslimiinta fitnada masaa'ibta caalamka ka socota oo dhan kutubta sayid qudub baa lagala kulmay si fiicanna waynu u radin doonaa sayid qudub oo muxaadaro kalen qaban doona insha allahu tacaala axmed binu xambal raximahullah maalintii fitnat khalq alqur'aan ay timid ayay caddaatay ahlu caqiidadoodu waxaana axmed binu xambal tilmaamay raximah tacaala inaan lagu bixin madaxdii gaalnimadaa ku baaqaysay kufriga khalqi qur'aanka waa kufri akbara walaqad taqallada kufrahum hamsuuna fii cashirin min alculamaai fi lbuldaan dhulmaqangudooniyada waxaa ku kulmay gaalnimadooda konton lagu dhuftay toban shan boqol oo caalim sidaa awgeed shan boqol oo caalim baa ku kulmay inay khalqulqur'aan cid aamina gaalnimo haddana axmed ibnu xambal wuxuu hi waa dhiigga muslimiinta daadinina khalqulqur'aan umuu banbixin axmed ibnu xambal raximah allahu tacaala wuu diiday in lagu baxo dadkii khalqulqur'aan la yimid muslimiintuna way degeen xaakimkiina wuu iska tegey xaakim kalaa yimid oo salafi ah maasha allah oo iyagaa dhaleen weli xukaamtay sayid qudubna fitnaduu sameeyey meel kasta jamaacatlitisaam imise magac bay soo bedeshay imise shaar bay soo bedeshay imise digay soo digi rabatay intaa waxay rabtaa xukuma inuu amyadiglaaday waa yaacayaan waa soconayaan waa cararayaan nimanka salafiyiinta la idhaahdo oo waxaa laga yaabaa dowladaha muslimiintaba gacantaay ku leeyihin ay iska yar tahay oo ay u badan tahayba salafiyiintu waxay ku socdaanba altasfiya waatarbiya dadka in la sifeeyo oo caqaa'idda baatilkaa laga sifeeyo laga jafo axaadiista daciifka laga tuuro wa tarbiya taana lagu tarbiyadeeyo oo xaqiiya nebi maxamed diintiisii lagu tarbiyada iskaga badantay waxoodaba cilmi iyo duruusay dhigaan ay u badantay waa laga yaaba in dowladaha lagu caayo haddaynu eegno jamaacat lictisaam jamaacat litixaad imse dowladood bay ku jirtaa meeyan raggii ictisaamka ay halan carri jiray dowladda gaalaysiinteed meeyan nimankii masaajidda fadhiyey laga harsan waaye markaas laga yaabaa nimankii ictisaamka shalay gaalaysiinayay dowladda ee aanu lahayn waaru kaadiya war dowladdu waa muslim waa dadkan waa muslimiin waar madhabayni waa muslim waar waa shahaadanaya waar maalinta qiyaamiya aan ilaa ilaha illaa ku qabsanay sug waar fadhi maya waa gaalo maya waa gaalo markii looga yeelay isaga wasaaradda awqaafta loo gacan haadiyey hebelow kaalay fadhiisa wasaaradda awqaafta markaasaa la yidhi aynu yara aamusno oo qoriga aan yardejino sidee u dhici kartaa inaad jalna gaalaysa maanta adiga daaqdo ma wixii hore wax laga bedelay miyaa mise adigaa isbedelay adaa noo sheegi doona waxaan leenahay sidaa awgeed wuxuu yidhi wadaadkani kutubta sayid qutub bay akriyaa nin fara badan oo ka mid mana dafiri kartaan masjiduudaa lagu akriyey wuxuu yidhi wa kaana bacdu man yaquumu biilqaa'i hadihi duruus yunaziluha cala ra'iisi soomaali wa xukuumaddii qof kastoo duruustaa akhriya wuxuu ku dejinayay duruustaa madaxweynaha soomaalida ayuu ku dejinayey iyo xukuumadda soomaalida fa idaa dukira taaqiyatan fi lqur'aani aw sunnati فهو رئيس الصومالي نفسه هذه لا شيء طاغوت قرآن كلو شجاما سنة وحوني طاغوت كاسي ومن حوينا الصومالي ذا وإذا ذكر فيهما ظلم فهو ظلمه هذه ظلم لو شجانا قرآن كلو حوني وظلم من حوينا mid nuur la yidhaahdo taqwo xagkeeda sare dabaqeeda sare ayuu kitaab la fadhiisan jiray madaxweynihii somalilan hore maxamed ibraahim cigaal allahu naxariistee berigu joogay xasanuur wuxuu odhan jiray waa gaal cigaal maalintuu rayaala qabsaday ayuu joojiyey kelmaddii markaa waa ku yar baraarugo waxaan idhi hortalow rayaala ma waxbay isku yimid maqaraaba waxaan ku idhi rayaalo ka warna isaga ma islaama mise waa gaal wuu qoslo wuu aamusay dee riyaalo ilmaadar bay ahaayeen markaa wuxuu rabaa kay wax yihiinna bahi tajuru wabowkalaa tajuru kay wax yihiinna gaalnimo kasta hadduu ku dhiciyo tawxiid kasta hadduu la imaado uma muuqana isagoo wada wanaag ka ka duwani ee qabiilkii qabiilka kala waa la caayaya wixii xunba xawaalaysu samayn odhan jirin madaxweynahaasi waa reer hebel soomaha caaya reer hebel waa sida madaxweyne hebel waa sida madaxweyne hadduu in adeerkii qabsado labada kabood buu cumaamadda ugu masaxaya kaytaadkii waa ka ugu horeeya cumaamadaha ugu masaxa kabaa war maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi fa kaanat duruusuhum duruusan tahyiijiya duruustooda waxay duruus dadka kicinaysaa fiiha ihaanatu shacbi ala xukuumati dadkay ku kicinayeen xukuumadda walam yakun masjidun min masaajidihim yakhluu min bacdi tilka almawaad masjid masaajidooda ka midii kamuu madhnayn maaddo ka mida ah maaddooyinka kama madhna masaajidda xisbiyiintu gacanta ku hayaan ictisaamku gaanahaan kama madhnataa bal waxaad fadhiisataa masjidka huda la idhaahdo mid sadcaan la idhaahdaa ka gala khudbadaa jimcaha badanka intaan ogahay waa mid jaahila kaasi maalin kasta wuxuu la soo fuulaa cayda madaxweynayaasha soomaalida maalin kasta wuxuu la soo fuulaa cilmi la'aan iyo farfana af soomaaligana wuu jajabinayaa garan maayo inama yarba intay kombyuutar geliyaan khudbadihiisa ayay hagaajiyaan cod ay ku sameeyaan mixer adoobbay dhiishan bay ku hagaajiyeen codkiisa ajhalu nnaas qalbi engeg baa laga qaadaya khudbadiisa dadka caamada maxaa ugu waaday masaajidka waxaa lagu xidhay mikrofoonno aad u od macaan oo hadduu kaugu adka xumi hadlo masaajidka dee qur-aanka marka la akhriya ama la hadlayo adagtay gudaha markaad soo gasho codkiisu wanaagsan yihin dibadda se codkiisuba hagaagsana masaajidka gudihiisa laakiin waxaa lagu xidhay mikrofoonno imaaraadka looga soo iibiyey khudbad buu gelayaa qof ka af soomaali xun ma joogo ka hadal xun khudbaddaa markuu galo dadku abay hoganayaanba waxaa loo hoganayaa wain tudi akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah dadka intooda badan waxa u iilanayaan xagga xumaanta bal halkaasuu soo fuulay mimbarka ay duubantay wuxuu ammaanaya osama timulaadan osama mujaahid buuhaa waaba laysku ohinayaaba osama farid buuhaa osama sheekh buuhaa haddana markuu osaamo ammaantiisa dhamaystay wuxuu soo dhigtay cayo madaxweynaha somalilan caybu haddana ismihaaddabad u qabtay waxaynu leenahay war osaama dadka muslimiinta ah hoog iyo dhibaato waxaan ahayn uu soo jiiday bal noo sheeg osaamo maraykankaa sameeyey markii hore kow maraykanka aasaasay laba maraykankaa tababaray saddex maraykankaa dagaal geliyey si uu ruushka ugu jebiyo kadibna way iskhilaafeen oo way isku soo jeejadeen nin maraykanku aasaaso gaal samaysteen iyo nin dowlad islaama ah oo dhanoo dhammaystiran mas-uulkaa oo masaajidda mas-uulkaa oo duruusta lagu dhegaya mas-uulkaa oo musaabaqaadka la qabani jaawaais ku bixinaya oo dadkii musaabaqaadka baasay xaj ka bixinaya miyay siman yihiin hal yastawi aladiina yufsiduuna waaladiina yuslixuun kuwa wax fasahaadinaya iyo kuwa hagaajinaya ma siman yihin halkaad ka waalan tahay mise caqligaaga waxa qaatay oo maankaaga dooriyey bidcadii kadib bidcadii baa ku dawakhisay nooc sakhranay kugu samaysay kadib waxaad kala garan weyday muslixiintii iyo mufsidiintii baad kala garan weyday markaasaa dadkii halkay ka gaadheen liidasho kuwa hoos fadhiisanaya iyo dulli waabay qoslayaanba dalku inuu khalkhalay ugu badisaa ictisaamka dadku inay dhintaan bay ugu badisaa waa samaaca dhiigga ku naaxda dhiiggay ugu badisaa iga waa waraabayaal dhiiggay ugu badisaa dadkan madaxoodi waa wada tufaax iyo wada cambalaf miiran dadkan yaa wada laaya meesha yaa wada dhiig ka dhiga iyagu saasay doonayaan mimbarka waxaa la fuulaya akhasu naas ayaa wuxuu la fuulaya inuu dadkii madaxda ahaa ee karaamadii sharafta lahaa uu sharafta ka rifo markaas waxaa laga yamaa haddii kaa aad tidhaahdo waar akhasu naaskan ha laga qabto ummadda inaa sheekh baad cayday oo sheekhan cayay muxuu yihi madaxweynaha ummadda dhan ka mas-uulka ah ee adduunkao dhani uu og yahay inuu ummad ka mas-uuliyey oo maslaxad uu hayo oo raba inuu isku taaruucayo oo hadhow leedahay sheekhi ayaa waxa laga sheegay haye maxaa sheekha waxa la soo fadhiisanayaa meesha la yiraahdo dalxiis waa shabcaani ciidankiisa halkaas laga sheekeynaya madaxweynaha la xamanaya wasiirada la xamanaya dawladda la xamanaya rag iyo dumarba waa la xamanaya qalbigu isagu qalalay baa laga soo kacaya dalxiis salaada maqrib bal dalxiis tag maqrib koon halkaas la fadhiya afka wada cadaadad moodeen biir cunaan xisbiyiintu tay muslimiin ibkadu cunayeen iyadoo surwaalkii khamiisku kala dheeryihiin waa shabcaane ayaaba laga soo lugaynaya halkaas ama gaari lasoo kaxsanaya hudaa laysku soo shubaya kitaab baynu akhrinaa walaale laba qof baa hor fadhiya xumaanta noocaasoo kalebaa laga digaya dadka loo sheegaya oo la qaybinaya oo la nashrinaya ha ka nixinee ku nooxaban marka wanaagga la faafinayo wuxuu yidhi saaxibu almaxaakim sabxadda afiyo tobnaad fa kaanat haadihi saxwa saxwatun caskariya baraaruggaa xisbiyiintu wuxuu ahaa baraarug askariyaysan oo hubaysan tucidu nafsaha lilwuhuubi cala alxukmi biinqilaabin islaamiy waxay naftooda u diyaarinayeen buu yidhi iminkana u diyaarinayaan inay xukunka ku hoobtaan oo ay qabtaan inqilaab iyagoo wada mustafa xaaji ismaaciil haaruun xisbiyiintuu ka mid yahay iyo burciyo berbereba lagu dhegaysto naqdin badaynan taabtama raba isaga wuxuu galay muxaadarooyin uu dadka ku kicinayo dowladda oo dadka ku kicinayo dowladda somalilan bidaad anaa idiin sheegi doona muxaadarada la yidhaahdo ashariica waalqaanuun maktabat alxuseeni baa laga helayaa youtubeka ku qor sharciga iyo qaanuunka mustafaxa ismaaciil alfiili waa ku soo baxaya wuxuu ku yidhi muxaadarada dhexdeeda dowladda somalilan gaalaysiintuu gaalaysiinayeen wuxuu u daliishaday isma doorin gaalkaan diriyo daarta kii koraya dusha midabka soomaali baa diirka moodaa mustafa carabkiisuu kaga qowlay ingiriiskii ka tegey somalilan iyo kuwa haysta gaalnimada waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin diirka madow iyo diirka cad mustafa ismail saasuu ku yidhi ashariya walqaanuun noqon takfiiriyiinta noocaasaa la barakaynaya markaasaa la odhanaya waxay yihiin dad culimoo dadka diinu sheegaya kuwaasi culimo maaha waa mufsidiin wallaahi waxay muslimiinta kaga dhib badan yihiin kuwa judaamka qaba waxay muslimiinta kaga dhib badan yihiin kuwa xanuunada faafo qaba ayay muslimiinta kaga dhib badan yihin in ummadda laga qabto oo looga gurmado ayay baahan yihin wuxuu yidhi saaxibu kitaab almaxaakim alislaamiya safxadda afartanaad wuxuu ku yidhi isagoo ka warramaya dagaal dhacay wakhti wakhtiyadii itixaadku ay leenayeen soomaalida ka mida wa fii itri hadihi alxaaditha aftaa axaduhum ana cindahu mi'atu xujatin takfiihi waaxidatu minha fi istibaaxati dami الsoomaaliyiin wasajalaha fi shariiطin laa yazaalu mutadaawilan biاlaydi ila اlyowm wuxuu yidhi dagaalkaasi markuu dhacay kadib wuxuu fatwooday mid iyo ka mid waa xasan daahir weyse inuu haysto boqol daliil oo u banaynaya dhiigga soomaalida wuxuu ku duubay shariid laimka la haysto jamaacatul islaam kamay toobad keenin sidee dadka oran kala xaq baan u sheegayna xaq baan ugu baaqayna wuxuu yidhi oo uu ku yidhi safxada saddex iyo afartanaad gobolka gedo markay qabsadeen maruu ka warramayey wuxuu yidhi adharuu istilaaxata mukhaalifiihim waxay bannaysteen dhiigga cid kastoo khilaafta ayay bannaysteen faqataluu cadadan hayra qaliil waxay laayeen dad aan yarayn bidacwa anahum yuxaafiduuna cala amni taara mararka qaarkood waxay dhaheen amniganu ilaalino si awgeed baan u laynay aw yaruduuna almadaalima ukhraa marna waxay idhahdeen madaalim buu hayanu ka soo celinaya dad wax ka dulmiyey safxadda afar iyo afartanaad wuxuu ku yidhi wa haadihi aljamaacatu qad tadhabu ilaa abcadi min dalik jamaacadani waxay tegaysaa u socotaa arrintaa arrin ka sii fog waa maxay arrintaasi ftara nafsaha anaha alkitaaba wasunna nafteeda waxay aragtaa kitaabkii sunnihiiba waxaa lagu leeyay jamaacatltisaam waaba kitaabkii sunnihii haye faman karihaha ay kariha hadihi ljamaacati cindahum fahuwa kaman kariha alkitaaba wasunna qofka jamaacatltisaam karahaysta waa qof kitaabkii sunnihi karahaysta kuleeyin fayakfuru wayakunu xalaala dam wuu gaaloobaya wuxuu noqonaya mid dhiigiisu xalaal ay tahay mustadilliina biqowlihi tacaala iyagoo deliishanaya aydan qur-aanka dalika biannahum karihuu maa anzala allah faacbata acmaalahum waxay ku dhacday inay karahiyeysteen ilaahay diintiisii camaladoodii buu ilahay burburiyey kamaa huwa mashhuurun can bacdi ducaatihi sida cad ducaadooda qaar ka mid a ah. way dhacday hargeyse waxaa ka dhacday masaajidka taqwo la ydhaahdo mid cabdilaahi gaab la odhan jiray oo dhintay anuu ilaahay u naxariista ma odhanayeen oo dhinto ka ooyi jiray huda agteed iyo meelahaas ayaa mesu taqwo ka kacay markuu mesu taqwo ka kacay ayaa wuxuu yidhi warqad buu akhriyeyey inan yar walaalayaal osaamo weydiisayey gargaara baldhegaysta qaala wuxuu yidhi yaa osaamata akifnaa akifnaa akifnaa waaba laysku ooyey taqwa lagu dhex ooyeyba isbaalnaagana wuu fadhiye wuu hoganayey isna wuu sii tacliiqiyey baa lay sheegay waan radiyey dabadeeto waxaan idhi in qof aan xaadir ahayn oo aan ku maqlayn oo xukun maqal aan lahayn istiqaaso la weydiisto oo ina yiro falastiin jooga intuu yidhaa osaamum aqisna aqisna uu iska dhigo oo halkan lankeen hargeysa aqisna aqisna waa shirki akbara ha laga toobad keeno anuu ku xukumaya ashkhaasta mushrikiin laakiin waa shirki akbara alistiqaasatu bikayr illah waa la soo yaacay cabdulaahi gaab mid la odhan jiray cabdulqaadir haaruun mid la odhan jiray mukhtaar mid la odhan jiray maxamed cabdilcasiis oo malaamada nuur islaamiya masjid xusaan hoos timaada hayn jiray ayaa bakoora soo qaatay taqwo hortooda igu qabteen maadaanu hadiyey bay idhahdeen inay bakooradii ku dilaamay doonayeen sidii qurayshtii tiri nebi maxamed sal allahu alay slam boqol nin ha soo qabto mar seebta ku wada dhuftaa ayaa waxay soo xidheen toban nin oo qabiil kasta ka tirsan oo mar bakooradda cuska siinaysa kariye bakooraddaa lagu dilay toban nin baa wada dilay dhiiggiisu ku farqamay cidloo raacda la gelin waayo soo caddayan ku idhi horena waan ugu sheegay muxaadaradii aan ku naqdiyey yuusuf bacaloon hareeraha ay ka galeen mas'alada maadaan uu khilaafada yidhaahdeen bakooradda halkaasaa lagu jirtaa tunka waa rag qur-aanka xafidsan marka nafta u yaala kuna soo caddeeya ilan masalada waan idhi haddaan idhaahdo maan odhanna waa been haddaan idhaahdo waan idhina shan bakooradood baa kuu kulmaya dabeete waxaan ku ihi soo caddeeya sidaa awgeed waxaan leenahay iyagu waxay haystaanba ka khilaafa ictisaamka inuu diinta ka baxay yactaqiduun waradayo cadaysanbe tuqiyay la imanayaan tuqyadii shiicada jamacatulislaam inay idinqashaan bay doonayaan muslimiin ay jamaacatulislaam dhiigihiin inay xalaashadaan ayay caddaysteen oo ay rabaan jamaacatlitisaam waxay ku baaqdaa waa waxaa waxaanu dadka uga digayna waa waxaa dadqalataanu dadka ka hor taaganay oaanu uga digaynaa naftayada waxaanu u bandhignay inaannu annagu dhimanno muslimiinta sokadood in annagana la dilo diinta muslimiinta intaan la fasahaadin tukadin in annagana la caayo sharafteeda meel lagaga dhaco maalka iyaga la xalaashado nafteeda la xalaashado muslimiinta si aan loo gudbin waxaanu nahay haddaanu nahay salafiyiinta kama hadlay shakhsi gaara salafiyiintu waa gidaar adag oo bir ah oo u dhexeeya ictisaamka iyo muslimiinta kale ictisaamkay ka hortaageen muslimiinta waa dadka hadlaynina war hala dagaalamina war ha xalaashina dhiigooda war ha gaalaysiinna taasaan leenahay anagu waxaan leenahay haddaba bal aynu eegno salafiyiinta iyo adacwa salafiya markaynu barbar dhigno jamaacatictisaam iyadoo taas laga yaabo in laigu naqdila maxaad barbar dhigtay aafaarta iyo raadadka wanaagsan ummadda muslimiinta ay kaga dhex tagtay ama ay ku aklen. o salafiyiintu muslimiinta tafarua uga digaan laba salafiyiintu muslimiinta ilahay bay ku xidhaan saddex dacwa salafiya waa dacwad furud waa kitaabkii ilaahay iyo sunnihii rasuulka iyo fahamkii salafka cidna lagugu xidhi maayo baycana lagaa qaadi maayo heshiisna lagula geli maayo cidna ku maamulayso xor baad ahaanaysaa meeshaa doontaad joogaysaa meeshadood tegaysaa masaajka doontaad ku tukanaysaa ciddaa doontaad la hadlaysa cid doontaad kaamusaysa wuxuunbaa lagu leey waa kitaabka ilahay ku toosnow bas way fududday waa naxariis masaajid laga yeedhi maayo huda xaggeeda lagu yeedhi maayo cali warsame lagu hoos keeni maayo sida cali warsame lagu yeedhi maayo abadan cismaan agale lagu yeedhi maayo haddii wax khaladi kaa dhacaanna wuxuun baa la eegaya war khaladkaasi ma wuxuu yahay caqiido mise waa khalad fiqiya hadduu caqiido yahay waa lagaga nasteexaynoo waa lagugu naqdin doonaa welibana salaysiyiinta shaksi kastoo ka midi kuma tabdiicin karo kumana tafsiiqin karo kumana takfiirin karo kaama saari kara ahlusunnaa ilaa culimada waaweyn ee jahaabiyada ahel isku waafaqsay cilmigooda culimmada waaweyn marka eegaan istiifaau shuruud failmuwaani marka eegaan xilligaasaa lagu xukumaya hmm. salafiyiintu waxay dadka ugu baaqaan inay ku guulaystaan ilaahay raalliaanshihiisa iyo naxariistiisao jannaa salafiyiintu waxay dadka ugu yeedhayaan manhaj sugan oon lexleexanayn oo dhexdhexaada xadgudubna aanu ku jirin islaamkii oo dhammaystiran udkhuluu fi silmi kaafa salafiyiintu waxay ku xidhaan jacaylkiiyo nacaybkaba kitaabkiiyo sunnaha diinta islaamka ku xidhaan qofkii diinta khilaafana way nacaan qofkii diinta waafaqana way jeclaadaan haddaad tidhaahdo hebele salafiyaan necabay lama odhanaya waa salafiyiinto hebel ha nacaan way hebel buu necbi la odhan maayo bal waxaa laga yaabaa adoo kaas necab salafigaa inaad kan kale salafigaa la walaaloobayso oo dhibaatana aanay qalbigiisa kuu galahayn walaag iyo baraagu ashkhaas kuma xidhna wuxuu ku xidhan yahay caqiido aniga nin aabi cali layidhaahdo xisbiyo ictisaamiya oo jamiicada degan wuxuu igu yidhi aabi hadduu cismaanlaangarayguaa isdil waan isdilayaa buui oaan kaga siinaya halkaasay ka gaadhi manaa waxay ka dhigantahay hadduu ilaahay amar siiyo ilaha isdilin walaa taqtuluu anfusakum in illaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaana wa dulman fasawfa nuslihi naara hadduu ilaahay saa idhaahdo nafiinha dilin ehebeedin xariisane cismaanlaangar isdil amarka ilaahay qaadan meeka cismaan qaadanaya waa saa sheekadu inta intaa la islafiinta kuma jiro abadan shaksi wax kastoo yihahdo ma qaato wuxuun baa la qaataa wixii waafaqa xaqa imaam maalik muxuu yidhi maa mina ilaa raadun wamarduudun ilaa saaxib hada alqabri mid naga midi ma jiro isna waa la radiya isna cuu radiyaa qabrigaa rasuulka ku jiri mooyine calayh salaatu wasalaam waay oo dad baa odhan karaa oo qaar baa la naqdiyee dee waa la naqdiyey waana salafiyiin wixii la naqdiyey salafiyiin waa salafiyiin wixii ka baxay salafiyiinta la naqdiyena way ka baxeen haddii xajuuriyey hadduu xalabiyey hadduu maqraawiyey abuxasan xasanilmaribi salafiyiin bay ahaan jireen culammadu way tabdiiciyeenoo way ka saareen mubtadaca wey wixii lagu naqdiyey masale gaarand masale gaara lagu naqdiyey oo rag radiy waa la radiyey hargeysada qaarkooda joogaa la naqdiyey haddana cid kama saarin hmm. waxaa ka mid a ah salafiyiintu dadka waxay ugu baaqaan altacaawun cala albiri wataqwa in dadku ay isku caawiyaan wixii wanaaggii alla ka cabsiya maaha cali ibnu cudwaan salafiyiintu waxay dadka ugu baaqaan wixii fikiyaada in laysku khilaafi karo oo ay tahay khilaaf furan oo waasica daliilu raadinayo wixii caqiide ah se inaanu khilaaf ku bannaanayn oo qofkii aan loogu cudurdaarayn waxay aaminsan salafiyiintu wixii khilaafa fiqiya in laysku cudurdaaray wixii khilaafa caqadiyana inaan layskugu cudurdaarin oo qofkaan lagu naqdinayo waxay salafiyiintu dadka barayaan adab waxay salafiyiintu ka dheeraadaan atacmiimu fi اlxukmi xukunka inay guud yeelaan shayga aynu jamaacat اlictisaam ku sheegnay maanta waxaan leenahay jamaacat اlictisaam waa jamaaco xumaanahaasoo dhan leh waa jamaaco ahlulbidaca waa daa'ifo ahlulbidaca oo la soo bidcaystay jamaacat اlictisaam waa ahlulbidac mubtadiciin weyn jamaacat اlictisaam marka guud aan la eego xasan cali warsamayn hadda radinaynaa shaksi ahaan uma tabdiiliyada xukunkii macaadiyan lama lihin shaksi kastoo ka mid ah mubtadi hebel mubtadi hebel mubtadi ma tabdiicinayno waxaan leen jamaacada guud isku qaad manhajkeeday ku baaqayso iyo caqiidadeedu waa mubtadica laakiin ashkhaasta waa la eegaya xaaladooda shuruudihii ma ku oobsameen mawaanicdiina ma laga waayey masalo kaloo dadka isku khaldaanna ah, muxaadaro gaaran u caqidi doona insha allahu tacaala waa masalada ah haddii la yidhaahdo jamaacadaas waa ahlulbidac dadka ku jira ma laodhan karaa hebel waa xisbi ama hebel waa ictisaami qofka la yidhaahdo mubtadic iyo qofka la yidhahdo saaxiibulbidac farqiga udhexeeya muxuu yahay qofka la yidhaahdo mubtadic iyo qofka la yidhaahdo waa xisbi farqiga udhexeeya muxuu yahay masaa'ishaasoo dhan oo in badan isku laaqan waxaa taabarkaysid rag fara badan dhallinyara ah oo cilmi leh inay ka laaqantahay marbaynu iyadana aynu tafsiirin doonaa si fiican aynu kala dhigdhigi inagoo culimmada ictimaadina hadaladooda biidni illahi tabaraka watacala salafiyiinta culimmada ayay ixtiraamaan laakiin culimmadu waa kuweye waxayn leenahay yaxtarimuuna culamaaa almilla almacruufiina bitamasukihim bisunnati wa xusni alcaqiida salafiyiintu waa ixtiraamayaan culimmada lagu garanayo inay ku dhegaan sunnada rasuulka iyo hadyigii salafka kuwaas ma ixtiraamaan culimo kasta ma ixtiraamaan dad culimaa baa jiro cilmi loo qirsan yihi laakiin salafiintaan ixtiraamin qardaawi dee cilmiguu leeyihi qardaawi maa naxtarimuhu sheekh muqbil kitaabuu ka qoran la yidhaahdo iskaatu kalbi lcaawi yuusuf alqardaawi ayga ciye aamusiinta la aamusiin yuusuf qardaawiya ah. waa kitaab dhan ba ay loo bixiyey waa qardaawi marka qardaawi maa naxtarimuhu khamriga wax kamiduu baneeyey alkoolka wax kamida la cabi karaa buu yidhi hmm, falaa xawla walaa quwata illa billah heesuu baneeyey u xalaashaday muslimiinta maanta waxaa fitna dhacay o dhan wuu baneeyey wuu xalaashaday sida mustafa wuu bumbuuniyey mustafa xaaji ismaaciil muxaadaradii wuu kaga warramayey kacdoomada ka dhacay caalam isbaad buu bumbuuniyey wuxuun baanu odhan aynu inaguna baxna eh aad buu bumbuuniyey islaftiisu wuxuu rabay in la baxo laakiin mustafa culimada kuma jira isagu deen waay ninkii mustafa radiyey wuxuu yidhi macalin guriga loo qabto u baahan ixsaanu dani bilmuslimiin salafiyiintu dadka waxay ugu baaqaan in malo wanaagsan muslimiinta laga maraysto oo muslimiinta dee saxday halka iska taagan laakiin qofkii muslimka haddii isagu meel lagu tuhmo uu galo oo xisbi uu galo malo fiican laga maraysan maayo mid baa maalin maalmaha ka mida ah igu soo galay misu taqwaan wax iska akhrisanaya waa ka mid shaabaan cabdillaahiye jooga huda baa igu yidhi assalaamu calaykum waan ka aamusay dana wuxuu yidhi assalaamu calaykum waan ka aamusay dad buu soo kaxaystayba intaasaa dhibaysa wagti xisbiyiinta haddaad nin qaar salafiyiinta kamid ah ku leeyihiin haddaad maanta sanaanta ka goosato ama aad ka hijri oo tahajri waqaayi waxba u tari maysa iska saafsanaan wallaahi dab bay kaga darantii inaad ku gubteeda salaanta ka qaadi weydo wii salaamo salaantii way ka qaadi waayey rag bay soo kaxaysteen oo meeshii fadhiya qofkani miyaanu muslim lahayn anuma yahuudi baan xun salaanta ka qaadi waayey salaanta hayga qaado wuu qayliyey masaajidku dhex qayliyey nin baa wuxuu ku yidhi salaantiisi maad la leedahay inaad wax nafl loogu yeysan moodinay tag wuu iska raqa dadku iga dhawaaqeen marka ninka xisbiga haddaad ninkii salafiga ahay oo salaami weydo dee wuu dhiman laakiin haddaad la dhuuqdo ood xabadkdhiyasaybisto tiraban kugula dhuuqaya intaad kala jabsato jabna waxaan kugula dhuuqaya adiga jabna salafiyiinta waad ku bu'i qaar baa macaahidda xisbiyiintay dhigayaan halkana salafiyiinta duruus soo xaadirayaan halkana wuxuu dhigayaa macadul qatar haddana wuxuu dhigayaa macadka kuweytigan imtixaan ka soo galay buu ku leeyihi oon gelayaaye haye dee caqiide maaha waxbaan wada dhigna waa shaqoo kale e horta marka hore waxaan leenahay dadka ma kitaab ilaahay baad u dhigaysaa qur'aana mise intaad qaadatay yaamba iyo matarafad ayaad beeru soo qodaysaa wuxuu ku leeyahy diin baan u dhigayaa dadkii xisbiyiinta shaqaa naga dhaxaysa oo ma kitaabka ilaahay baad ku shaqaysanaysaa markaa kitaabka ilaahay ma waxaad u baratay inaad ku shaqaysato mise waxaad u baratay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakar ululalbaab kitaabka ilaahay dadka ma waxaad u baraysaa inaad ku shaqaysato miya ka salafiga ahw oo wuxuu ku leeyahy kanati saamigaa shaqaa naga dhacaysay shaqadu waa maxay waa inan kitaabka qur-aankaa dhigo oo ma lagu shaqaystaa ma adduunyaa lagu raadiyaa walaa tashtaruu biaayaati illahi amaran qaliila miyaan loo odhan aayaadka ilahay adduunyana ku bedelinina ninka salafigii kitaab qur-aana markuu dhigayo adduunyo uu qaadanayo ujeeddadu u dhigaya ku shaqaysa maa haddee ujeeddadiisu waa kitaabka ilaahay dadka bar dadkiina hadday ku dhiibaan wax yarood cunto ood kalaba iskaga bixsadee qaado qasab maaha waxaabuu ku leeyay waan ku shaqo tegaya kitaabka ninbaa maalin inaan ii keeno wuxuu inaan kan kitaabka waxaan rabaa buu yidhi muddo yar kadib inuu ku shaqaysto oo macaamad dhige waxaan ku yidhi saa waxba ku baran maayo marka waxaan leenahay horta kan lee shaqaa naga dhaysa dhagaxaysa itisaamaw yaanba iyaba jalafad doono oo beer wada qota markaasaan ka wada hadli doonaa ma lala tacaamuli karaa mise lama tacaamuli karo kitaab ilaahay baad dhigaysaa diin baa idin kulmisay laa takriib cala annaas oo dadka been ha u sheegin inaad inxiraaftay u qiro waxaad tiraa inxaraftu can ilxaqi xaqii baan ka inxiraafay inaad leexatay u sheeg dadka waxaad tiraa waan leexday anoo salafiyaa baan leexday ictisaamka in yeedhay oo in yaroo adduunya igu guray markaasaan qaatay adduunyadii yarayd sidaa iska dheh laakiin tug ka weyn ha ku dhic intaad tan ka cararaysid intaad ka cararaysad bidcaad ku dhacday ama bidcaad mucaamalada yeelatay ahlubidcaad mucaamalo yeelatay ama xisbiyiin baad la tacaamushay ayaad ku dhacaysaa tug ka sii weyn wuxuu rasuulku yidhi xadiidka abi hurayra qofka u barto cilmiga ilaahay dibtii loo barto in yaroo biyaynu ku helo wuxuu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam ama culamo uu kala murmo urta jannada ma helo adduunyo qofka kitaabka u barta inuu ka helo urta jannada ma helo buu rasuulku yidhi calayh salaam xaggaad ka iska waafajin shaqaa naga dhaxaysay kitaabka ilahay dartii baan u bartay ilaahay dartii baan u dhigaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa ka idinku khayrka badan qur'aanka barta dadkana bara sida waafajin marka kii salaf buu akhristaa sadaquu bixiyaa wuu xajaa zakuu bixiyaa la sheegi maayo waxaa la leeyahy ninka ictisaamiga shabcaan cabdilaahi waa khuraafaad leh waa jaahil cilmi aan lahayn madax buu caayaa ficilkii khawaarijuu ku dhacay jamaaca ku jiraa waa nin jaahila af soomaalina ma yaqaano diinna ma yaqaano labadaba jaahil buu kayi ii keen shabcaan baa af soomaali geliya qofku leh af soomaaliga ma yaqaano af soomaaligu qaab loo hadluu leeyahy qaabkiisiina ma hayo habkiisiina ma hayo wax badan oo kalena waan xusay mar aan isaga gaaru radinaya shabcaan insha allah laakiin waxaan leeyay xasanaadkiisa maxaaba loo sheegay qaar baa kuleeyihin markaas radinayso ismaanaangale waxaad tidhahdaa tafsiirku ismaanaangale dhigaa waana xisbiyo tafaruquu baneeyey tafaruquu baneeyey ismaanaangale iyo tajamuca xisbiyaduu xalaal ka dhigay tafsiirkana uu dhigaa haye ismaanaangale salafiyiintuu ka dhigay wakti wakhtiyada ka mida waan maqlay isagana waan la tegey afkayga waan weydiiyey salafiyiintu jihaadka diidayin buu ismaanaangale saasanta mti oo qofkii markaa ma ku salaxaysa mise waad uga digaysa waad u salaxaysa waa inaad dabada ka gasho akhdaar ismaalaan gale waad uga digto saas u samey saas u samey wixii aad hubto ee xaqa isagu saa haddii maanta la weydiiyo war khaladkaasaa lagu soo sheegay kii sheegay buu qabsanayaaba waxaan fadhiyey maalin maalmaha ka mid ah. a nin la yidhaha taama cali faarax ilaahay dembigiisa naafun saliftiya tafsiiru ismaalaan gadhigiyuu fadhiyey ismaalaan gadha aayad khalday jaamac baa wuxuu ku yidhi halkaa waad khaladay intuu isbalangala kursigiisiibaa gargaraacdaybu wuxuu ku leeyahy wadaadku malaa wuu hurday dadkoo dhan baa iska quslayn wadaadku malaa wuu hurday wadaadow malaa waad huruday waaba la qosqoslayba war diintii ilahbaad khaladay hurdiya hurdalaan maxaa keenay waan khaldiye maan khaldinbe waxay wuu hurday hurdi baa lagala hadlay waa soo jeedin waa hurditooda kuma odhane qofkani wuu hadlayaaba wuu hadrayaa wuu hadlayaaye wuxuu ku yidhi waad khaladay maaha waa sax midundhe wuxuu ku wuu hurdaa isdhaafintuu dhameeyey wadaadku maalin baa waxaanu ka wada doodnay cisbaanlaangale qofku ma isqarxin karaa muslim iyo gaalba ma isu karaa wuxuu yidhi culimmadu isku khilaafeen in la isqarxin kariyo isqarxin karin haye culimmada qaar waxay dhaheen waa la karaa culimmada qaar waxay laysma qarxin karo waxaan ku uhi culimmada ahlu salafiyiinta ah sheekh ibnu baas ibnu cuthaymiin culimmadaas waxay ka digeen isqarxinta waxaanay ku sheegeen qatlu nafsi inay tay ka warran wuxuu ku leeyihi qardaawi iyo cali dandaawi iyo raggaasi way baneeyeen waxaan ku leeyahay mahlusunna oo maxaad ahlusunaha kaga saaraysaa buuli tan waxba kaga saarmay iyagaa iska saarayba marka hore ikhwaaniyiin bay ahaayeen tasawuf ku jiro khuraafiyiina culimmada ahlusunnuhuna mub waa ahlulbidac bay yidhaahdeen marka anaa anuu ka saaray igaaba iska saaray kadibna culimmadaaba usan sheegay inay ka baxeenba iyagoo iska saaraa lagu yidhi sii socda marka anugu ka saarin waxba marka adu maxaad ku dariishan maxaad ku keentay dhaqaaqay waan degdegaya isdhaafinta noocaas kale in diinta ilaah isdhaafiyo war jawaaba maxaad isu dhaafinaysaan ma garanayno oo waana laga joogaan dhaha haddii aad garanaysaanna waan garanayno waan jawaabayna dhaha waxaa ka mid a ah salafiyiinta mawaaqiiftoodii way cadday siday culammada hore u sheegeen oo loo akhriyey mawaaqif asalafiyiin mawaaqif waadixa mawaaqifta salafiyiintu waa mawaaqif cad oo aanu wax iskaalishay ku jirin jamaaco kasta oo jamaacaadka islaamiga ka mida tabliiqiyiinta ictisaamka saruuriyiin wax kasta beri baanu kanay kulli jamaacaadkao dhan beri baanu kanay osaamata milaadin beri baanu kanay ficilkiisa beri baanu kanay qardaawi beri baanu kanay daacish beri baanu kanay xisbu nusra beri baanu kanay wax kasta oo khilaafa manhajka beri baanu kanay manhajkaygu waa noo waxaa kaloo ka mida itibaacu sabiili alxikmati walmaciyati alxasana in salafiyiintu ay raacaan shay kasta alxikma walmawciyati alxasana siduu ilaahayba faray udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawciyati alxasana mawcidada xasanada iyo xikmaduna marba mawdic bay degaan siduu ibnuqayim sheegay oo maraatib mutafaawita waxaa ka mida ah inay sabraan salafiyiintu waxaa ka mida ah inay xaqa u hoggaansan yihiin waxaa ka mida ah inay ka digtoon yihiin waxyaabaha ishaacaadka iyo faafintooda iyo waxyaabaha ay la imanayaan ahlulbidaca iyo ahludalaal ina cali warsame akhdaadiisii haddaan u sii noqdo wuxuu yidhi waayo dacwadoodu salafiyiinta dacwadoodu waxay ku dhisan buu yidhi taqliid taqliid bay ku dhisan taqliid kale muxuu ku sheegay wuxuu yidhi xalaqaadka ma dhaafanayo iyo macaahidda sharciga halkaanu tagnaa haddaa xalaqaadkii macaahidda cilmiga aanan dhigin maxaa la dhigi lahaa xalaqaad cilmi aan dhigaya duruus baan dhigaya diinta ilaahay maxay ku soconaysaa diinta ilaahay waxay ku soconaysaa barasho dadkii in ay bartaan horta kadibna baris dadkii inay baraan kadibna inay ku baaqaan kadibna inay ku safraan daliil keliyaan ku siinaya والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وحيد الشيخ فوزان سيدو كلام ابن القيم سيدو كلام محمد بن صالح العثيمين سيدو كلام محمد بن عبد الوهاب علمي iyo ku camal fal iyo dadka in lagu baaqo iyo in lagu safra laga qaadanaya aayada quraanka haday intaas kugu filnaan weyday wax kugu filnaadaba ilahay kuma tus waxay shabbahaan buu yidhi shabaabka ayay shabahaan ku talax ku talax tegeen tabdiica ah. cidda iyay ku jirtaa khalad haddii ay ka eh, arkaan salafiyada israadaan ka baxa waxay ka baqanayaan in iyaga la radiyo saas qawliga xagga shabaabkana waxyaabay ka qaateen oo ay ka mid tahay eh, guluwiga ay ku samaynayaan masalada tabdiic waxba dadka ay ku tabdiicinayaan jawaabtu waxay tahay laba jawaabood oo fudud in lagu soo ururiyo kow waxaan leenahay shabaabkaad ceebaynayso eed caayayso eed ka dhigaysid caddada waa ciyaalkaagii meel fog maaha waa ictisaamkii shabaabka axmed cabdigoodana waa ardaydii cismaan laangale cismaan cali xuseenka hugdo ka dhiga tafsiirka ardaydiisii weeye axmed cabdigodane cabdilaahi gaabna ardaydiisii buu ahaa xasan ardaydiisii buu ahaa ibraahim afqaane ardaydiisi buu ahaa beedkaad dilaacisay weeye marka hore ama ku farax ama ka nax ceeb ka dhig ama ammaan ka dhig waa ta kale e jamaacatul-ictisaam wixii iyada ka soo baxee ka soo fulay ee aqwaal ahaa ee camalla ahaa ee kutubta ugu qornaabay shabaabku baragtikali ahaan u fuliyeen toos bay u fuliyeen idinkuna waad baqateenoo toos baad u fulin kari weydeen sidaa ogeed baad iyagiina ugu ceebayseen idinkiina iskugu ammaanaysaan fadhigaad fadhidaan xasaanka la idhaahday jaahilka ahee jooga kenya ayaa waxaa lagu yidhi waxaadna leedahay jihaad taga adigana tegi mayside maxaa ku haysta anuu qaacidiinta ka mid ahay buui qaacidiinta haye dee fulay baanahay maxaa kuu diiday ama beenaalaan ahay waxaan idiin sheegayo kuma dhaqmaya anuguma rabo waa fulay jamaacatul-ictisaam kutubtooda iyo caqaa'idooda iyo maxaadaraadkooda waxay ku qoraan takfiirka muslimiinta iyo dhiiggood inu maxay u fulin la'yin dee dhowr goor horay fuliyeenoo way ku fashilmeen imika waa dhufays afaarigsi bay ku jiraan hadda way afaarigsanayaan markay afaarigsadaane waxoogaa ay u afaarigsadaan ay u suurto gashay gelayaan dee kuwanan shabaabkuna bay gaadhaysiiyeen saasuu uga digaya cadhadii ku taalay isaga iyo xanuunku qabay buu salafiyiinta inuu maryo rabaa taasi kuu saamaysayn caliyow wixii aad samayseed dhistay weeyi waa dariiqii aad samaysay adigoo aabbaha ku dayanaya qofka aabbihii waa kaadaa duli ma samaynin dariiqii oo haysa aabbaha ku jeexay hooyaab maayo anigu se waxaan la yaabayaa ka ku dhegaysanaya bas masalada koobaad jawaabtu waa taas kooban jawaabta labaad waxay tahay tabdiica ayay ka shabahaan shabaabka new nin shabaab cid tabdiicini ma aragba shabaabku hadday cid xukumaan way tagfiiriyaanba waa ta koobaad waa ta labaade masalada aad leedahay nin salafiyi hadduu ku arko salafinimada khalad ku jira oo wasiraa ka dig ama ka tag inay ridiyaan buu ka baqanayaa anigu sawdigii ila qaatay aabbahaana sawkii ila qaatay sidaan shidi doono salafka in loo intisaaba inay asaltay fiicantay halkee looga cararaya markaa asalku waxa uu yahay isku waafaqsannahay qofku inuu u nisbo sheegto madhabu ahli sunnati waljamaca madhab salaf saalix ahlu lfirqati naajiya altaa'ifatu lmansuura asxaabu alxadiid war wadaadkuma isagaa khalkhalsan mise talow anigaan dhegaysan waxane laysoo naqliyey bal la dhegaysta ninka la jooga wax badan oo aanu ku qanacsanayn ayaa dacwada ku sugan laakiin wuxuu uga bixi la'ya hilfaha loo qaadaya maalinta uu ka baxo wuxuu ku leeyahay wixii ay ku khaldanaayeen salafiyiintu oo caqiidadii salafku ku khaldanayd kii salafiyee arka ee is idhaahda kadib inuu ka baxo salafiyiinta wuxuu uga baqanaya in la radiyo intaasuu joogaaba rag badan salafiyiinta ka bixi laaba jiro baqanaya in la radiyo adigu maad lahayn imika salafka in raacaa salwa aabbaha miyaan lahayn salafku walow carabi ahaanba ha khalkhaldo jahli badan kaga sugnaadee intisaabka salafka waa dariiqii salafka in la raaco walow isagu si kale waa ictisaamka haddaa maanta weydi salafka ma sheeganayaan shalna wayna u ceebinayeen marka waxaan leenahay walba horta iswaafaq adigu tamaacatu ijtisaam soo hore u yidhi imika waxaan ku leeyahay adigu istawaafaq amaba soo dhaweeya adiga aabahaysa soo waafaqa taasaan adiga ku odhan lahaa hadalkanna ma sii gudbiyo ma sii odhanayo salafiyiintu marka ugu horaysa waa dad ilaahay uu naxariistay nin geesiya oo raganimo leh raganimo unbaa salafi noqon kara nacas dhereedhi salafi ma noqdo nacas dhaandhaani salafi ma noqdo nacas adoo kali salafi ma noqdoba abadan ma qaadi karo ma taxamuli karo innaa sanulqii calayka qawlan faqiila buu ilaa yidhi qowl faqiil isku aqbali kara nin salafi ma xambaari karo mar ku cunsa iska tuuraya <laughs> dhowr ishaa salafi marka xambaari kari weeyday waa iska tuurtay li'annaka qabiy saa awgeed waxaan ku leeyahay halkaa waxaan ku soo xidhayaa hadalkaagii qowskaana aan gelinaya kelmadan ama muxaadaradan aan ciwaankeeda ka dhigay alradd lwaafi intaasaan koley taan kaga gudbaya xasan naqdintiisa biidn illahi tacaala waxaan u gudbayaa inaan naqdiyo ama aan radiyo abaadiishii aabiyuhu ku dhacay anagoo u tiirinaya taas kitaabka ilahi iyo sunnaha rasuulka wixii uu ku khilaafay wixii abaatiila uu ku dhacayna tilmaamaya ciwaanka uunbaa sii socon doona jalsada labaadna wayn qaban doonaa asalaamu calaykum subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk